alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualif raximah اllahu tacaala baabu اlmubtada'i wاlkhabari <clears throat> hada maxaluhu mabxahu almubtadau mubtade <clears throat> huwa mubtadahu alismu ismu weeye ismigii almarfuucu la rafciyey alcaari ka dhartirnaa can alcawaamili kuwa camal falaya cawaamishi allafdiyati xagga lafdiga loo nisbeeyey wa huwa mubtadahu qismaan laba qaybood weeye daahirun mid daahir ah oo magac caadi ah wa mudmarun mid magacu yaalah falmudmaru damiirkii ana weeye waa akhawaat weeye walaalihii allatii akhawaatkaas oo taqadamad kusoo hormartay fii fasli lmudmari fasalkii mudmarka damiirka waahaahiru daahirkii qismaan laba qaybood weeye mubtadaun lahu khabar mubtad khabar qaadanaya wa mubtadaun lahu marfuucun mubtada uu sugnaaday marfuucun mid la rafciyey marfuucaasoo sadda awday masada alkhabari khabarka yani markaasi meeshiisii awday iyo makaanku awday falawalu kan hore naxwu allaahu rabbunaa weeyaan mihaalkiisu wa muxamadun rasuulu llaahi weeye wahaani ka labaad huwa isagu ismu اfaacili waa ism faacil wasm mafcuul waa ism mafcuul ida taqadama calayhima markuu ka hormaro ismigii faacil iyo ismigii mafcuul <clears throat> nafyu nafyi markuu ka hormaro aw istifhaaman ama istifhaamuu ka hormaro naxwua qaa'imun zaydu weeyaan wamaa qaa'imun azaydaani weeye wahal madruubun acamraani weeye wamaa madruubun acamraani weeyaan wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala inoo tacriifiyey mabtado waxa la yidhaahdo mabtadahuna wuxuu ka mid yahay marfuucaadkii uu sheekhu ka warramayey marfuucaadku waa asmaadii la rafcinayey asmaada la rafcinayey wuxuu inoo sheegay inay toban ahaayeen waxaa ugu horreeyey alfaacil waa soo qaadanay waxaan kaloo soo qaadanay annaa'ibu can alfaacil ama almafcuul aladii lam yusama faaciluh wuu inoo soo dhameey sheekhu labaduba axkaamtoodii halkan wuxuu ka gudagelayaa marfuucaadki kii labaad iyo kii saddexaad wada socda baabu lmubtadai wاlkhabar mubtada iyo kabar yani waxa weeyaan waa islaazimayan khabarku mubtaduu laazimaya khabarku mar haddii khabar la sheego laazim lahu min mubtada mubtada inuu haysto waa laga maarmaan laakiin mubtaduu inuu khabar qaato laazim maaha isagaa bay noo sheegi doonaba mubtada markaasi khabar aan qaadanaynin wuxuu inoo tacriifiyey marka maxaa la yidhahdaa mubtade wuxuu inoogu tacriifiyey waa alsmu ismi haddii la yidhaahdo waxaa baxaya ficilkii iyo xarafkii labadu way baxayaan ficilkii xarafkii labadu way baxayaan marka la yidhaahdo alismu waxaa soo gudagelaya asmaadii nooca yihiinba asmaadii nooca yihiinba way soo gudagelayaan almarfuucu ismigaasoo almarfuuc mid la rafciyey rafcahaas ha noqdo mid markaa lafdigu ka muuqanayo sida muxamedun caliyun khaalidun zaydun mid markaa lafdigu ka muuqanayo ha noqdo rafco ama ha noqdo mid muqadara sida muusa iyo ciisa iyo fata alfata ha noqdo marka labaduba wuu shamlisanaya almarfuuc waa inuu yahay mid rafcisan lafdiga ha ka rafcisnaado ama markaasi xarakadiisu muqadar ha ahaato almarfuuc markuu yihina waxaa baxaya almansuub kii markaasi mansuubka ahaa ayaa baxaya oo ismiga mansuubka ah mubtade markaasi ma noqdo su aasha marka waxay tahay yaa rafcinaya almarfuuc waa la rafcina yaa rafcinaya qowlka saxda waa in la yidhaahdo waxaa rafcinaya caamil aan meesha marna ka muuqanaynin oo loo yaqaano alibtidaa bilaabashada warka lagu bilaabay ayaa markaa rafcinaya caamilun macnawiyun caamil macnawi ah oo markaasi qadaran ayaa rafcinaya oo muxuu yahay waa ibtidanimada ibtidanimadan warka lagu bilowday ayaa markaasi rafcinaya wuxuu kusii daray alcaari can alcawaamil lafdiya wuxuu ka dhartiran yahay bimacnaa wuxuu ka maran yahay caamil lafdiga ah ma wato alcaari can alcawaamil lafdiya waxaa ku baxaya asmaada caamil uu ka horeeyo sida kaanii walaalaheed ismiga ka dambeeya kaana zaydun caaliman zaydkaasoo kale alismu almarfuucu wey sax laakiin ma ahan alcaari cala alcawaamil lafdiya maahan caamil lafdiga ka horeeya caamilka ka horeya muxuu yahay waa kaana kaana ismi ka dhiganayso ku camal falaysa ina zaydan jaalisun zaydkaasi caamil lafdiga ka horeeya oo ina ah danantu muxamadan jaalisan muxamed iyo jaalis iyo caamil lafdiga ah ka horeeya oo danno ah almuhimkani wax ka horeeya caamil lafdi ah oo malfuuda oo lagu hadlayo mau jiro qaala allaahu allaahu lafdigaasi caamil lafdi oo ka horeeya ma u jiro man caamil lagu dhawaaqayo ka horeeya oo rafcinaya ma u jiro waa mubtadihii dhammaan ama khabaru ina dhammaantood waa ismi waa marfuuc laakiin dhammaan waxaa ka hormaray caamil lafdigaa ka hormaray kaana zayda markaan idhaahdo kaana ka hormarto zayd rafcisanaysa ina zaydan jaalisun jaalis waa ismi rafcisan laakiin ina rafcisanaysa qaala allaahu allah waa ismi rafcisan laakiin waxaa rafcinaya qaala oo caamil lafdi ah qutila caliyun cali waa ismi marfuuca caamil lafdigaa ka horeeya asagu intaa midna maaha waa alismu almarfuucu alcaali can alcawaamil lafdiya caami lafdi oo lagu dhawaaqayo malfuud ah yani markaa ma wato asaga hadalka laga bilaabaya ayib muxamadun kaatibun caliyun qaariun isagaa marka wuxuu noqonaya ismi hadalkii laga bilaabay marka tacriifkaas waxaa ku baxaya marfuucaadkii o dhan marfuucaadki o dhan baa ku baxaya alismu almarfuucu ismi marfuuco dhan baa soo gudagelaya laakiin alcaari can alcawaamil lafdiya caamil lafdiga waa ka dhartiran yahay halkaasay markaa ku baxayaan marfuucaadkii kale ayib intaa waa tacriifkiisa kadib wuxuu ka waramay sheekhu aqsaamtiisa aqsaamtiisa iyo intuu u qaybsamayo mubtado wuxuu u qaybsamayaa mubtadii laba qaybood mid daahir ah mid daahir ah iyo mid mudmar ah mid daahira ah, yacni waa ismiga caadiga waa ismiga in badanna soo marnay waa ismiga caadiga ayaa markaa daahir la yidhaahdaa caliyun muxamedun waa ismi daahira wey qaybta loo waa waa mudmar mudmar macaniis waxaa weeyaan waa magacuyaal <clears throat> booskii booskii markaasi wuxuu dhacayaa mubtadaha booskii ismigu dhacaya waa magacuyaal magaca rasmiya maahane marka meesha magaca laga saaro booski magacu dhacayaa soomaaliga waa leeyahay magacyaalkaas meeshaad magacaaga sheegi lahayd waxaad ohanaysaa aniga anigu magacaagi maaha magacaagi rasmiga maaha annaga sawaadix maaha magac caadiya maaha ana iyo naxnu weeyaan kada marka waa magacuyaal booska magaca ayuu yaalaa kaasi marka wuxuu noqonayaa mudmarkii labadaas ayuu u qaybsamayaa labadaana kama bato waxaa lagu ogaaday labadaa inuu uqaybsamayo istiqraa markii la sameeyey tatabuc markii la sameeyey nooc saddexaadoo markaa mabtadihu u qaybsamayo waa la soo waaye midka damiirkaa ah wuxuu sheekhu inoogu tusaaliyey waa ana iyo akhawaadkiisii oo damiirkii munfasilka hore aan u soo marnay damiirkii munfasilkaa oo maxal rafcaha yaanay weeyaan ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya humaa hum hunna labiyo tobankaa damiir labiyo tobanka mubtaday noqonayaan ana iyo naxnu waa mutakalim labadaas anta iyo anti antuma antum antuna shantaasna waa mukhaaab huwa hiya humaa hum hunana shantaana waa qaaid marka wuxuu noqonayaa damiir mubtadaah qur-aankana meelo badan ayuu ku soo arooray anta mawlaana anta waa mubtada waa damiir waana mubtada mawlaana waa khabarkii naxnu aclamu bima yaquuluun naxnu waa mubtade waa damiir aclamuna waa khabarkii weeye marka waa damiirkii oo markaa mubtade noqday weeyaan midka labaad waa daahirkii mubtade daahira weeye magac caadi ah mubtadaha daahirkaa sheekhu laba inoogu qeybiyey labadaas maxay yihiin labadaas waxaa weeye mubtade khabar qaadanaya mubtada un lahu waana sida lagu yaqaano mabtudo kasta asaalatan waa inuu khabar qaataa mar haddii mabtudo la sheego khabarkiisiina waa in la raaciyaa mabtudaha sida la yaqaano khabar buu qaataa sheekhu waa inoo tusaaleeyey mabtudaha khabarka qaadanaya wuxuuna ugu tusaaleeyey allaahu rabbunaa muxammadun rasuulu llah allahu waa mubtade marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa akhirihi allah waa mubtada marfuucu bilibtidaa ayaa la ohanay marka la sheegay marfuucun waa la rafciyey maxaa rafciyey bilibtidaa hadalkan lagu bilowday ayaa rafcinaya idan caamilka waxaa rafcinaya waa wax macnawi ah waxaa ishu qabanaysa maaha caqli ahaan baad leh ku garanaysaa marka laguu sheego oo muxuu yahay waa bilowgan warka lagu bilaabay bilowgan warka lagu bilaabay wey ibtida wax lagu sheegayo marka bilowgan laftiisa rafcinaya bilowgii wax la arkayo ishu qabanaysa maaha wax ishu qabanayso oo lagu tusi karaa maaha marka waxa loo yaqaan waa caamil macnawi oo waxaad garanaysa inuu jiro marka lagu sheego laakiin aan lagu tusi karaynin wey marka lagu weydiyo lagu yidhaahdo naf ma leedaha hadii naf ma leedaha qofkaas wuxuu ohanaya ha naf waa leh hadduu qofku bal naftaada taabsii naftaada bal meeshay taala taabsii de miyaa taabsiin karaysaa waa maya meelay naftaa taaloo la taabsiin karo ma yahay yani ma jirto laakiin qof kasta wuu dareemaya saasoo kale shaygani waa macnawi marka lagu leeyahay wax markaasi caqli lagu garan karo uu yahay laakiin wax xawaasta lagu dareemi karo oo lagu taabsiin karayo maaha marka marka la sheegay waxa la ohanayaa allahu mubtada marfuucun waa la rafciyey maxaa rafciyey bilibtidaa in warka lagu bilaabo lagu bilaabay bilowgan warka lagu bilaabay baa rafcinaya bilowgan warka lagu bilaabayo ayaa rafcinaya bilowgaa marka waa caamil macnawi ah rabunaa wuxuu noqonaya khabarkii khabaru mubtada bilmubtada kabarkaas waa rainaya kabarka waxaa rafcinaya mubtadaha racinaya isago alqowl saxiix warafacuu mubtadaa bilibtidaa kadaka rafcu khabarin bilmubtada maalik baa odhanaya warafacuu way rafciyeen mubtadaan mubtaday rafciyeen maxay ku rafciyeen bilibtidaai bilowga marka ay ku bilaabeen ayay ku rafciyeen waa caamil macnawi ah rafcu khabarin bilmubtada abar in la rafciyo kabar rafcihiisu wuxuu ku sugnaaday bilmubtada mubtada rainaya mubtada racinaya warafacuu mubtadaa bilibtida kadaka rafcu khabari bilmubtada marka markaan khabarka sheegin waxaan leenahay rabunaa khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi rabi mudaaf naana mudaafu ilayhi mabniyu cala sukufi maxali jari muxamedun rasuul lah muamd waa mubtada muxamadu waa mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala akhirihi muxamadu rasuul waa abarkii abar mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala akhirihi rasuul mudaaf allahina mudaafun ilayhi kaasi waa qaybtii hore oo markaa mubtaduhu u qaybsamaya weeye qaybtiisi koobaad weeye marka uu noqdo mubtado khabar qaadanaya qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa mubtadaun lahu marfuucun sada masada alkhabar waa mubtada leh marfuucun mid uu rafcisto mid marfuuca oo la rafcinayo marfuucaasa wuxuu awdayaa markaasi booskii khabarka sad sadig waa teedka wax teedah ayaa sadi la yidhaahdaa waxa wax celiya ayaa sadi la yidhaahdaa sadulmaa waa biyuhu markaa wax celinaya wey waa bisiin markuu yahay wey laakiin saad markuu yahay sadda bimacnaa acrada ayuu markaa noqonaya u ka jeedsaday wasaduu kuwii jeedsaday bay noqonaysaa laakiin sadigan bisiin uu yahay waa waxaa wax teedaya celinaya weeye marka waxaa loo jeedaa booskii khabarka ayuu buuxiyey isagaa meeshaa isagaa buuxiyey khabarna meeshaasi ma imaanayo khabarna meeshaasi ma imaanayo lagu arki mayo mabtadahaas waxa uu yahay ayuu inoo sheegay mabtadaha qaadanaya ee marfuuca qaadanaya marfuucaasna booskii khabarka uu buuxinayo ayuu sheekhu inoo sheegay wuxuu inoogu sheegay waa ismu faacil ama waa ism mafcuul ismu faacil ama ism marka laga hormariyo istifhaam ama nafi lagala hormaro ismu faacil ama ism mafcuul marka lagala hormaro istifhaam ama nafi lagala hormaro waxay noqonayaan mubtaday noqonayaan mubtado markay noqdaanna khabar ma qaadanayaane waxay qaadanayaan faacil aacilkaasa wuxuu buuxinaya booskii khabarka miaalkaad ku fahmaysaa miaalku waxa weeye aqaa'imun zaydun markaan icraabin waxaan leenahay aqaa'imun alhamzatu listifhaam aqaa'imun alhamzatu lilistifhaam qaa'imun mubtada marfuucun bilibtidaa wa rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi zaydun faacilu qaa'im marfuucun biqaa'im wa rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi marka booskii kabarku uu dhici lahaa zayd baa dhacay booskii kabarku u dhici lahaa zayd baa dhacay zayd maanta kabar ohan mayno waxaan ohanayna waa faacil ma daliil inuu faacil yahay inuu faacil yahay ma daliil faacil inuu yahay waxaa daliil u ah ko waxa ka horey waa inaad egtaa oo waxa ka horey muxuu yahay qaaim qaaim muxuu yahay waa wasf waa ismu faacil ismigaa faacil waxa kasii horeeya eeg maxaa ka horeeya istifhaam baa ka horeeya mar haddii aad aragto ismi faacil oo haddana istifhaamu kasii horeeyo ismigaa faacil mubtadu noqonaya sax ismigaa ka dambey adaba muxuu noqonaya muxuu noqonaya faacilun buu noqonaya aqaa'imun zaydun ajaalisun camrun akaatibun muxamadun anaadirun khaalidun dhammaantood wa calaa namad marba haddii wasfi aad hesho ismi faacil haddaad hesho ismiga faacilna istifhaam lagala hormaro ama nafyi lagala hormaro ismiga rafcisan oo ka dambeeya ha oran waa khabar ha oran waxaad oranaysaa waa faacilun sada masad akhabr waa faacil laakiin booska khabarka ayuu fadhiyaa waa faacil laakiin booska khabarka ayuu fadhiyaa ayib kaa waxaa la mida ah. haddii nafsi lagala hormaro ismigii faacil waa sida wamaa qaaimun azaydaan wamaa qaaimun markaan claan waaa maa xarfu nafyi qaaimun ismu faacil marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi mubtada marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi الزaydاni فاacل qائل marفوuع وcalاamaة رفعihi الأlف نiyaabaة عan الضmة لأnnahu mثنى ayb زaydan maxaad ohan weyday maadaama mubtada uu ka horeeyo maxaad ohan weyden waa khabar waxaan loo ohanaynin waa khabar waxaan loo ohanaynin لأnna qaaئm ayaa waصfi ah waa ismu faacil waa ismu faacil ko ismigii faacilna nafyi baa kasii horeeya mar haddii aad aragtay ismu faacil oo ka horeeyo oo mubtado dhacay hasiini khabare faacilsi waxaa la mid ah amaa kaatibun alkhaalidaani ama almuxamadaani ayib oo ismiga calamka al waxaa la geliyaa yani marka hore waxaa la niyoonaya bay leyihin nakirnimadiisa marka la tasniyeynayo markaa kadib baa markaasi asha lagu tacriifinaya halkaasi waa ismigii faacil oo nafyi ama istifhaam ka hormaray oo markaasi uu qaatay faacil qaatay faacilkaana sadda masdar khabru noqday waxaa la mid ah ismiga faacil ismiga mafcuul baa lamid ah ismiga mafcuul haddii nafyi ama istifhaam lagala hormaro asaguna waa la mid wahal madruubun ilcamraani wey wahal madruubun ilcamraan hal waa xarfu istifhaam madruubun waa mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi alcamraani naaibu faacil alcamraani naaibu faacil marfuucun wa calaamatu rafcihi alif niyaabata can dama liannahu muana wamaa madruubun alcamraani ma naafiyaة madruub mbtada marfuuc bاbtida calaamaةi rafhi dmt ahirat alى akhirihi wa huwa ism mafcuul waa ism mafcuul wey alcamraani wuxuu noqonaya markaasi naaibu faacil marfuucu wacalaamati rafcihi allif niyaabata can dama liannahu muana marka khulaasadiisu waa sidaan tilmaanay ismiga faacil iyo ismiga mafcuul waa baaric waa qaatil aakil shaarib naaim qaari xaafid dhamaan waa isku faacil madruub maqtuul mafhuum masmuuc ma'kuul mashruub waa ism mafcuul mar haddii labada lagala hormaro nafyi ama istifhaam lagala hormaro mubtadana ay dhacaan wuxuu noqonayaa waxay qaadanayaan faacil buu noqonayaa leanna ayagaa waxay noqonayaan booskii booskii ficilkay tegayaan booskii ficilka ayay tegayaan mar haddii booskii ficilka tagee ficil muxuu qaadan jiray khabar mase faacil buu qaadan jiray ficilku faacil buu qaadan jiray haddii uu yahay musame hadduu yahay muqayiru siiqana nahay faacil buu qaadan jiray idan booskay ficilkay joogaan booskii ficilka ayay joogaan mar haddii booskii ficilka ay joogaan sidii ficilkay markaa u camalfalayaan oo faacil bay qaadanayaan faacilkaasna booskii wuxuu buuxinayaa booskii wuxuu buuxinayaa khabarka ayuu buuxinayaa ayib ismi daahir hadday qaataan waxaa la mid ah damiir hadday qaataanna waa la mid damiir hadday qaataanna waa la mid booskii yani markaasi faacilka haddii damiir u dhacana waa la mid sida araakibun anta araakibun anta can aalihati ya ibraahiimu araakib raaqib waa ism faacil rakiba wuu jeclaaday ama rakiba wuu nacay waa marka wax laga dambaysiya lagu fahmaya macnaheeda fii haddii laga dambaysiye wuu jeclaaday bay noqonaysaa haddii can laga dambaysiyana wuu nacay bay noqonaysaa araakibun anta can aalihatii maanta can baa ka dambaysa nacayb bay noqonaysaa macnuu wuxuu noqonaya araakibun anta araakibun miyaad nacaysaa anta adigu can aalihatii kuwaan caabudayey miyaad nacaysaa ya ibraahim ibraahimow marka raakibkaasi waa ismu faacil raakibkaasi waa ismu faacil rakiba fa huwa raakib rakiba wuu nacay fa huwa raakibun mid eh, nacaya wey waa ismu faacil marka ismiga faacil maxaa ka horeeya araakibun hamza ka horeysa hamzadaasna maxay tahay lilistifhaam mar haddii ism faacil uu meesha yaalo ismigii faacilna yani markaa istifhaam lagala hormaray antaa ka dambaysa antada marka maxay noqonaysaa anta waxay noqonaysaa faacilun raaqib faacilkii raaqib weeyaan mabniyu cala fatx fi maxali rafcin ayib sada masada alkhabar booskii khabarka ayuu buuxiyay raaqibkana waa mubtada weeyaan marka damiir hadduu noqdo iyo haddii ismi daahira uu noqdo hadda ismi daahir sheku inoo mihaaliyey haddii damiir baarisa ah markaa booska la dhigana waa la mid damiir baaris hadi dhigana waa la mid wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala almubtada mubtado huwa mubtada alismu ismu weeye almarfuucu la rafciyey ismiga alcaali laga dhartira can cawaamili kuwa camal falaya waa jamcu caamil cawaamil waa jamcu caamil caamilkuna mid shaqaynaya weeyaan kuwa shaqaynayana waxaa loo jeedaa waa kuwa ismiga ka hormarayo oo mid uu rafco doonayo oo mid uu nasbo doonayo oo mid uu jar doonayo kuwaas cawaamil la yidhahdaa ismigii alcaali laga dhartiray can cawaamili kuwa camal falaya cawaamishii allafdiyati ee lafdiga loo nisbay manaa lagu dhawaaqay malfuudka ahayd ma wato yan markaasi waxyaalahaas wa huwa mubtadahu qismaan laba qaybood wey aahirun mid daahir ah waa ismi caali wa mudmaru iyo mid magacu yaal ah falmudmaru mudmarku midka magacuyaalkaa ana weeyaan iyo akhwaatu walaalihiis allatii akhawaatkaasoo taqadamad kusoo hormartay fii fasli mudmar fasalkii mudmarka waa labayo tobankii damiirkii munfasilkahaa muxarafcaha yaalay weeyaan dhammaan labayo tobankuba mabtuday noqonayaan labayo tobankaba mabtuda ayay noqonayaan waaahiru aahirkii qismaan laba qaybood wey aahirka baa labao qaybsamaya mubtadaun lahu khabaru mubtada khabar qaadanaya wa mubtadaun lahu marfuucun mubtado qaadanaya marfuuc mid rafciye marfuucaasoo sada awday oo buuxiyey masad akhabari markaasi khabarka booskiisibuu buuxiye awday bimacna waxaa loo jeeda khabar buu ka kaafiyey baa loo jeedaa meeshuu khabar qaadan lahaa mubtadahani ismigana kaga filan booskii khabarka ismigana ugu jira sada masad alkhabar falawalu kan hore waa midka khabarka qaadanaya weeyaan naxw allaahu rabbuna wey allahuma mubtada rabbunana waa khabarkii muxamedun rasuulu llah muxamedun waa mubtade rasuulu lahina rasuulna waa khabarkii rasuul mudaaf allahina mudaafu ilayh waani ka labaad huwa ismu faacil weeye wa ismu mafcuul weeye ida taqadama calayhima markuu ka hormaro ismigii faacil ismiga mafcuul nafyun markuu nafyi ka hormaro aw istifhaamun istifhaamku ka hormaro naxu qaa'imun zaytun weeyaan wamaa qaaimu maa naafiya qaaiman wuxuu noqonaya mubtada marfuucun bilibtida wa calaamati rafcihi damatu daahiratu cala akhirihi azaydaani faacilu qaa'im marfuucun wa calaamati rafci alif niyaabata can dama liannahu musanna والفاaعل sd mسd البر وهل مضروب الcمrاني hل xرف استفهاaم مضروب اسم مبتdأ مرفوuع باابتداء وعaلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة على آخرiه ayب الcمrاني وهو مبتdأ الcمrاني مxوu noqonaya نائب الفاaعل مرفوuع وعaلاaمة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنائب الفاaعل sd mسd الخبر وmا مضروب الcمrان maad waa ناaفyة مضروبna waa مبتdأ مرفوuع باابتداء وعaلاaمة رفعه damatu aahiratu calaa aakhirihi alcamraanna waxay noqonaysaa naayib faacil marfuucun wa calaamatu rafci alif niyaabatan can adama liannahu musanaa wa naaibu faacil sida misda alkhamr walaa yakuunu ma noqdo almubtadau mubtadihi ma noqdo nakirata nakira ma noqdo ilaa bimusawidin wax cunansiiyin la hela mooyaane bimacnaa bimusawi manaa bimujawis wax baneeya arrinkaas mooyaane wlmusawiqaatu musawiqaatu kaiiratu waa fara badan yihiin minha waxaa ka mid a ah an yataqadama inuu ka hormaro cala nakirati nakirada inuu ka hormaro nafyu nafyi inuu ka hormaro aw istifhaamun istifhaam inuu ka hormaro naxw maa rajulu qaaimun weeyaan wa hal rajulun jaalisun weeye wa qowlihi tacaala wey a ilaahun maca allah weeye wa minha waxaa ka mid ah an takuuna inay noqoto nakiradii mawsuufatan mid la sifeeyey sida wala cabdun adoon adoonkaasoo muminun ayaa khayrun wa minha waxaa ka mid ah musawiqaadkii an takuuna inay noqoto nakiradii mudaafatan mid la idaafeeyey naxwu khamsu salawaatin an salaadood katabahuna allahu alla waa waajibiyey wa waxaa ka mid a mustawiqaadkii an yakuuna alkhabaru khabarka inuu noqdo darfan darf inuu noqdo aw jaaran inuu noqdo wa darafkaas iyo jaariya majruurkaasoo muqadamayn laga hormariyey calaa nakirati nakirada laga hormariyey naxwu cindaka rajulun wey wa fi daari imraatun wey wanaxwu qowlihi tacaala waladaynaa maziid weeyaan wa absaarihim ishaawa weyaan halka sheekh wuxuu noogu sheegaya raximah llahu tacaala mubtadina kira ma noqdo mubtade nakira ma noqdo sababt maxay tahay mubtade u nakiro u noqon waaye asal waxaa mubtade inuu macrifo yahay wax la garanaya waa inuu yahay wax la garanaya waa inuu yahay limaada lianna waxbaa la xukun baa la siinayaa xukun baa la siinayaa marka la leeyahay zaydun jaalisun zayd waa mubtade soo maha zayd maxaa siisay inuu yahay maxay maxaad uxukuntay inuu yahay inuu fadhiyo saas maha xukumkaa juluuskaad siisa zaydun daaribun zayd waxbuu garaacayaa zayd maxaad u nisbaysay darbi inuu ficlu darbiga sameeyey soo waadix maaha caliyun khaarijun cali waa baxaya cali maxaad u nisbaysay inuu yahay mid baxaya xukun baad siisay xukunka khuruujka ah ayaad siisay idan culimadu waxay leeyihiin waxaan macquul ba ahayn shay aadan garanaynba inaad xukum siiso inaad xukun ku dul rido baan sax ahayn markaad le caliyun kaadibu cali been buu sheegay cidna aad beenta u nisbaynayso inuu yahay cid aad garanayso soos ma cid aad garanayso waa inuu yahay cid aadan garanayn wax iskama nisbayn kartid cid aad xukun ku ridayso waa in la garanayaa idan waxaan sax ahayn bay culimmadu yidhaahdeen mubtadihii waa maxkuumun calayhi xukun baa lagu ridayaa waxaasuu sameeyey waxaasuu leeyahay xukun baa lagu dulridayaa mar haddii xukm lagu dulridayo laabud lahu min almacrifa waxay ka dhigan tahay ninaad maxkamad geysay oo kale ayuu ka dhiganya mawjuduh ninaad maxkamad geysay ninaad maxkamad geysay maxaa laazim ninkaas inuu yahay ninaad garanaysid qof aadan aqoonba maxkamad magayn karaysaa waa maya idan mawjudihii maadaama uu yahay maxkuumun caleyhi mid wax lagu xukumayo laabudda lo min macrifa way la garanaya haddaba haddii la arko mubtade aan macrifo ahayn macrifo markuu yahay waa inuu noqdaa kuwii aan soo marray mid ka mid a ah. macaarifta aan soo marray mid ka mid a ah waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa damiir waa inuu noqdaa calam waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa ismulishaaro ismawsuul waa inuu noqdaa ayib almudaaf ilaa macrif waa inuu noqdaa mid alwato al tacrifa waa inuu noqdaa almuhim macaariftii aan soo aragnay mid ka mida waa inuu noqdaa mubtaduhu taa hadday dhici weydo oo mubtadihii uu markaasi uu macrifo noqon waayo waa inuu noqdaa nakiro nakiro waa inuu noqdaa laakiin nakiro takhsiis haysata nakiro la khasisay waa inuu noqdaa yani nakiro la khasisay la khasisay maxaa loo jeedaa yani shaygu markuu nakiraya waa shay baahsan markaan ihahdo rajulun markaan iska hahdo rajulun muxuu samaynayaa jamiic lmasaajid kitaabu jamiic lkutub waa nakiro laakiin haddii aan sifeeyo nakirnimadii waa ka soo dhawaanaya tusaalaha sheekuna siyaad ka garanaysaa tusaaluhuna siiyey cabdun waa addoon cabdun waa addoon marka la cabdun addoonkaas muxuu shamlinayaa jamiic lcabiid adoonoo dhan buu shamlinaya marka cabdu waxaa la raacay lafdiga marka waa nakiro isagoo sidiisaa mubtada ma noqon karo waxaa la raaciyey muminun waa la sifeeyey addoonkaasoo muminun mumin ah kuma macrufun ilaa hadda macrifo maha laakiin takhsiis buu helay takhsis ba maxaa loo jeedaa meesha waxaa ka baxay addoonkii maxay gaalka ahaa laakiin markaa mumin aan la sheegin muxuu camimayey jamiicu cabiid laakiin markaan mumin raaciyey xoogaha takhsis buu helay weli waa ku jirtaa nakirnimadii yani markaasi addoon mumin ah weli cayntiisi ma hayno sowaadix maaha weli cayntiis lama hayo laakiin sida hore waa ka dhow yahay soo maha oo qayb dhan baa baxday caliidulkufaar dhan way baxeen maxaana saaray lafdiga maxay lafdiga muminun ayaa saaraya marka markii mubtada uu nakiro noqo sidan oo kale wax khasoo soo dhoweeya oo baahsanaantii weyneed ka soo dhoweeya waa in la helaa sida miaalkan oo kale wax ka soo dhoweeya waa in la helaa waa in la helaa wax ka soo dhoweeya marka markii hadda aan raaciyey cabdun muminun xaalkan oo kale cabdun oo nakiro ah saalixun lian yakuuna mubtadaan mubtada wuu noqon karaa limaada lianna takhsiis buu helay takhsiiskaas muxuu yahay waa la sifeeyey xaalka noocaasa mubtada waa noqon karaa waa nakiro mubtada waa noqon karaa khayrunna khabar bay noqonaysaa khamsun waa shan shan markaan idhaahdo wax alla waxaa shan aqbalaya wax alla wixii shan ahaabaa soo gudagelaya de waa shantee ma shan xoolaaba shantaas maxay tahay ma shan masjidba ma shan kitaabba ma shan qalimaanaba maxay yihiin shantani ma shan ninbaaba ma shan dumaraba amsun sawaadxiba waa nakiro sidaa markuu yahay laa yaصlixu an yakuuna mubtadaan waa nakiro maxdi ah haddii takhsiis uu helo nacam haddii takhsiis uu helo waa saalix buu yahay inuu markaa noqdo inuu noqdo mubtade maxaa la raaciya marka khamsu salawaatin weli waa nakiro laakiin taksiis buu helay oo maxaa lagu qeyd shantii maxaa lagu qeyd inay yihiin shan salaadood laakiin shantaas salaadood kuwee weeye lama sii caymo weli katabahuna allah baa sii caddaynaysa in loo jeedo shantii waajibka ahayd shantii salaadood oo casarkii duhurkii maqribkii iyo cishihii iyo subxii inay yihiin ayaa sii waajibay laakiin khams salawaad shan salaadood shan salaadood ka sunno iyo farad iyo nooc kasta ay aqbali karaya marka salawaad markii la raaciyey takhsis bay hesha khamsadii nakirada baahsan ahayd bay soo dhowaatay sowaadix maa marka asaalatan waxaa weeye nakiro ma noqoto nakiro ma noqoto mabtada ma noqoto inay markaa hesho musawiq musawiqan lagu sheegay waxaa khasisaya wey waxaa khasisaya oo soo dhoweynaya baahsanaantii ka soo dhoweynaya ayaa markaasi musawiqan loo jeedaa waxyaala marka wuxuu inoo sheegay sheekhu u cunansiin kara inay nakiro mabtada noqoto koo wuxuu noo sheegay in nafyi istifhaam lagala hormaro maa rajulu qaaimun hal rajulu qaaimun rajulunkaasi waa nakiro laakiin nafyi baa lagala hormaray hal rajulu qaaimun rajulkaasi waa nakiro laakiin hal istifhaama lagala hormaray a ilaahun maca allah ilaahun waa nakiro laakiin istifhaam baa lagala hormaray hamsada lagala hormaray miaaladaasi waay qaybna waxaa lagala hormaray nafyi oo waa eh, maa rajulun iyo markaasi maa rajulun waa nakiro lagala hormaray nafyi hal rajulun iyo ilaahunna istifhaam baa lagala hormaray idan takhsiis bay markaa ku helayaan wax cunan siin karo weeye nakiradii inay mubtada noqoto waxaa ka mid ah u sheekhu noo sheegay in la sifeeyo nakiradii in la sifeeyo walcabdun muminun cabdun oo sidiisaa mubtada ma noqon karo waa nakira maxdi ah laakiin waxaa lagu sifeeyey muminun baa lagu sifeeyey waa musawiq buu haystaa baa lagu ohanaya wax cunan siyuu haystaa waxaa ka mid a ah in la idaafeeyo nakiradii sida khamsu salawaatin amsu salawaatin salawaad baa loo idaafay nakiradii khamsada ahayd waxaa ka mid a khabarkii inuu noqdo daraf ama jaar iyo majruur inuu khabarkii noqdo daraf iyo jaar iyo majruur khabarkii inuu noqdo kana soo hormaraan nakiraday ka soo hormaraan sida cindaka rajulun cindaka rajulun cindaka waa khabar muqadam ah darafkaasi rajulunna waa mubtada muakhara wey rajul waa nakiro maxaa cunan siiyey inuu mubtada noqdo waxaa u cunasiiyey khabarkiisi oo markaa jeer iyo darafa ayaa kasoo hormaray waxaa la mida ah waa fi daari imraatun imraatun waa nakiro maxaa u cunansiiyey inay markaa kabar eh, inay markaa mubtada noqoto maxaa u cunansiiyey waxaa u cunansiiyey khabarkii oo jaariya majruura ayaa kasoo hormaray oo fidaar ah aayada qur-aana ah, waladayna maziid maziidun mubtada weeyaan waa nakiro maxaa u cunansiiyey khabarkii oo daraf ah baa kasoo hormaray oo ladayna ah ladaynaa agteen ah khabarkii oo daraf ah baa kasoo hormaray marka maزidna mabtuda muahara wey wa calىa absaarihim ishaawa hishaawadu waa dabool hishaawatu mubtado weeye maxaa cunansiiyey inuu nakiro noqdo mubtadihii maanta khabarkii oo jaar iyo majruur ah ayaa ka soo hormaray marka sheekhu hadda wuxuu inoo sheegay dhowr ka mid ah ayuu inoo sheegay ilaa afar ka mid ah ayuu inoo sheegay mukhasasaadka ama waxyaalaha u cunansiin kara lakin waa fara badan yihiin aad bay u tira badan yihiin dhowr iyo soddon ayay markaa qaarkood gaarsiiyan ilaa afar iyo soddon taqriiban qaarkood way gaarsiiyaan qaar kasii badiyo way jiraan qaar baa markaasi waxay isugu soo celiyaan cumuum iyo khusuus marka kuwana waa kuwa ugu caansan weeye kuwana waa kuwa ugu caansan weeyaan marka khulaasadu waxay tahay mubtada waa inuu macrifo noqdaa hadduu noqon waayana waa inuu noqdaa nakiro musawiq haysata nakiro waa inuu noqdaa laakiin nakirada musawiq waa inay haysataa musawiqaadka maxaa ka mid a ah? afartan inoo sheegay ayaa ka mid ah nafyi istifhaami nagala hormaro in la sifeeyo nakiradii in nakiradii markaasi la idaafeeyo in nakiradii hadday mubtada noqoto khabarkeedii oo daraf ama jaar iyo majruur laga soo hormariyo wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walaa yakuunu ma noqdo almubtadau mubtadihi ma noqdo nakirata nakira ma noqdo ilaa bimusawiqin wax cunansiiyin la hela mooyaane musawiq macnaa mujawiz wax banneeya inay nakira mubtada noqoto waa in la helaa walmusawiqaatu waxyaalaha bannaynaya oo u cunansiinaya kaiiratu waa tira badan yihiin minaa waxaa ka mid a an yataqadama cala nakirati nakirada inuu ka hormaro nafyu nafyi inuu ka hormaro aw istifhaaman istifhaam inuu ka hormaro naxw maa rajulun qaaimu weyaan maa rajulun qaaimun shaahidka waxa weeye rajulkaas qaaimna waa khabarkiisii rajul waa nakiro maxaa u cunansiiyey markiiba waa lagu weydiinaya rajul waa nakire mabtada inu noqdo maxaa u cunansiiyey nafyiga maabaa ka hormaray wa hal rajulun jaalisun rajul waa nakiro maxaa u cunansiiyey istifhaam baa ka hormaray oo hal ah wa qowlihi tacaala wey a maca allah ilaahun waa nakiro maxaa cunansiiyey waxaa cunansiiyey istifhaamka lagala hormaray maca allahi darafkaasna waa khabarkiisii wa minha waxaa ka mid a ah musawiqaadkii an takuuna inay noqoto nakiradii mawsuufata mid la sifeeyey naxw walaa caabidun muminun khayru min mushrikin cabdu mabtudo weeyaan muminuna waa sifadiisi wey waa laga sifaynaya khayruna waa khabarkii wey marka inuu nakiro noqdo sifadaa laga sifeeyey baa markaa cunansiinaysa wa minha waxaa ka mid a ah, an takuuna inay tahay nakiradii mudaafatan mid la idaafeeyey nakiradii waa inay noqotaa mid la idaafeeye waa inay noqotaa naxwu khamsu salawaatin katabahuna allah khamsu waa mubtadi khamsu waa mubtadi khamsu mudaaf salawaatna mudaafun ilayhi kataba waa ficil maadi kataba ficil maadi huna waa damiiru mutasil mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin mafcuulu bihi allahuna waa faacilkii weeye kataba allahuhuna ayay noqonaya jumladuna waxay noqonaysaa khabarkii bay noqonaysa jumlada katabahuna allahu waa khabarkii weeyaan khams salawaat wa waxaa ka mid a mustawiqaadkii an yakuuna inuu noqdo alkhabaru khabarkii darfan darf inuu noqdo aw jaaran wa majruuran jaar iyo majruur inuu noqdo jaar iyo majruurkaasoo muqadamayni lagala soo hormaray cala nakira nakiradii lagala soo hormaray naxwu cindaka rajulun wa fi daari imraatun cindaka rajulun cindaka waa darf waana khabar muqadama weeye rajul waa mubtada muahara waa nakiro waxa u cunansiinaya cindaka darafka lagala hormarayo khabarka wa fi daari imraatun imraatun waa mubtade imraatun waa mubtade ayib fi daari daar iyo majruurkaasna waa khabar muqadama weeye marka waxaa u cunansiinaya imraa inay mubtada noqoto fi daar khabarka lagala soo hormaray wanaxwu qowlihi tacaala weyaan waladayna maziid ladayna waa darf waana khabar muqadama weeye maziidna mubtada muahara weeye maziidkaasi waa nakiro maxaa u cunansiiyey khabarkii oo darafa ayaa lagala soo hormaray wa calaa absaarihim ishaawa hishaawadu waa daboolka weeye hishaawatu waa mubtada muahara weeye calaa absaarihim jaar iyo majruurkan waa khabar muqadama weeye maxaa cunansiiyey ishaawa oo nakira inay mubtada noqoto waxaa cunansiiyey abarkii oo jaariya majruur ayaa lagala soo hormaray waqad yakuun mubtadaw mubtadahu inuu noqdaa dhici karta masderan masder masderkaasoo muawalan muawalan markaasi la awilay min an walficli laga soo awilay naxw wa an tasuumuu khayru lakum ay sawmukum khayru lakum halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala mubtaduhu wuxuu noqdaa sariix iyo muawal inta aan soo marina sariix buu ahaa sariix maxaa loo jeedaa waa wixii aan muawal ahayn wixii aan muawal ahayn sariix baa la yidhaahdaa marka muawal waa inaad fahamta muawal muxuu yahay muawal waxaa weeye xuruuf lmasaadir xuruuf loo yaqaanaa jira xuruuf lmasaadir waa shan xaraf xuruuf lmasaadir وhاka xرفa بالمasاadr wilad وذikri لaha خمسa aصح كama rawow وhاy an بالفتح أna مشadda وزid عalayha kay fakudha وma walow kay iyo ma iyo low an iyo ana an oo xarفu naصbin ah iyo ana oo ismi khabar qaadata kay ma iyo low شhantaa xarف xruف المasaadir baa la yidhaahdaa waa kay waa ma waa low waa n waa na anta xaraf xuruufulmasaadir baa la yihahdaa camalkooda muxuu yahy marka xuruufulmasaadir shaqadooda maxay tahay xuruufulmasaadir an waxa weya maxaa magaca loogu bixiyey magaca waxaa loogu bixiyey camalkay qabanayaan waa iskhilaafaya ayib qaar camal falaya qaar camal falenba wa isugu jiraan laakiin xuruufulmasaadir magaca maxaa loogu bixiyey magaca waxaa loogu bixiyey waxa ka dambeeya iyaga baa laga soo saaraya masder ayaga iyo waxa ka dambeeya baa inta laisku shiilo ba waxaa laga saaraya hal ismi tusaale an tasuumuu an tasuumuu khayru lakum waan tasuumuu khayru lakum shaahidku waxa weeye antaasaa min xuruufi masaadir ka mid ah maanta waxbay nasbinaysaa oo ficilkaa tasuumu iyadaa nasbinaysa calaamatu nasbihun maxay tahay waa xadfu nuunka wey wowgan waa faacilkii antaas waa xarf masder mar hadday xarf masder tahay markay nasbi wax nasbiso kadib shaqada qabanaysa waxaa weeye waxa ka dambeeya iyo iyada inta laisku shiido laisku shiilo in hal ismi lagala soo baxo ficil ka dambeeya waa tasuumu tasuumu waa ficilkii masderkiisa wuxuu noqonayaa sawm asawm way masderku saama yasuumu sawman saama yasuumu sawman daraba yadribu masder muxuu noqonayaa darban marka tasuumuu ficilkaasi masdarkiisaad soo qaban soo qaadanaysaa markaad soo qaadato waxaad mudaafu ileyhi oga dhigaysaa ilaa maanta masder buu noqda ismigu maanta noqdaye ismi baa la idaafey ficil lama idaafeeyo markaad soo qaadato masderkii aada la soo baxdo ad masderkii hesho bad waxaad u idaafaynaysaa wixii ficilku uu rafcinayey baad u idaafeynaysaa oo maanta ficilku muxuu rafcinaya tasuumu maxay rafcinaysaa wowganay rafcinaysaa sax wa an tasuumuu inaad soontaan mukhaaab inaad soontaan marka la idaafayn mudaafilhi laga dhigayo waxaa loo bedelayaa khitaab baa loo bedelaya marka horeba khitaabay soo ma ahayn kaaf kaafulkhitaab baa loo bedelaya waxaa la ohanayaa sawmka soo qaad damiirkana waxaa loo bedelaya damiir khitaaba khitaab wuu yahay laakiin kaaf khitaab baa loo bedelaya wuxuu noqonay markaa sawmukum sawmukum xoogaa waxaad u baahanaysa markaad doonaysa inaad sabkiga samaysid awal waa inaad garanaysaa ficilkan masdarkiisa laazim waanaad garanaysaa markaad masderka ogaato masderka la soo baxdo ficilku wuxuu rafcinaya unbaa markaa loo idaafaynaya bas ficilku wuxuu rafcinaya unbaa loo idaafaynaya taasuu masderku ku dhamaystirmaya almuhim khulaasadu waxay tahay xarfu masder iyo ficilka ka dambeeya masder baa inta lagala soo baxo baa wuxuu noqonayaa mubtade mubtadahaasi markaa magaca loo sheegayo waxaa lagu ohanaya waa muawal muawal maxaa loo jeedaa bimacnaa xarfu masder iyo ficil baa inta laisku shiiday baa ismiga lagala soo baxay waa muawal baa la yihahdaa muawal wuxuu cagsi ku yahay sariix sariix waxaa wey muxamedun rasuul llah muxamed mabtado soo ma ahayn muxamedkaa marka laga shay lagu weydiiyo muxamed mabtadahani muawal mase waa sariix maxaad ohanaysaa waa sariix allaahu rabbuna allaahuma sariix mise waa waa muawal waa sariix sax muawal marka wuxuu khulaasadiisu waxay iyo wiii ka dambeeyey wixii ka dambeeyey ama ficil ha noqdeen wax kale ha noqdeen ayaa inta laisku shiilo baa hal ismi lagala soo baxaya ismigaas mubtada laga dhiganaya mubtadahaasi marka la weydiiye muxuu yahay waa mubtada muawal ad ohanaysa qaansadu waa intaas wey marka hadda sheekh almithaal buu ina siiyey wa an tasuumuu khayru lakum anti oo xarfu nasbin ah weliba xarf masder ah iyo ficil ka dambeeyey masder buu ka soo xariray sawmukum buu noqday khayrunna khabar buu oga dhigay khayrun lakum khabar ayuu markaasi oga dhigay lakum jaari majruurkana khayrka lagu tacalujinaya waqad yakuunu inuu noqdaa dhici karta almubtadau mubtadihii masdaran masder masderkaasoo muawalan laga keenay min an walficil ficilkii iyo antii naxwu wa an tasuumuu khayru lakum wey ay sawmukum khayru lakum weeyaan qaala almualifu raximah llahu tacaala waalkhabaru khabarku huwa khabarku aljuzu qeybta weeye alladii qeybtaasoo tatimu ay ku dhammaystirmayso bihi bisababihi alfaaidatu faaidadii maca mubtadain mujtamaciisa wa huwa khabarkii qismaan laba qaybood weeye mufradun mid mufrad ah wa hayru mufradin iyo mid aan mufrad ahayn falmufradu mufradkii naxwu zaydun qaaimun wey wazaydaani qaaimaani wey wazayduuna qaaimuuna wey wazaydun akhuuka wey halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu raximah اllah maadaama cunwaanku uu ahaa baabu lmubtadai wاlkhabr mubtadihii khabarkii labada maadaama ka waramayey wuxuu inoo soo sheegay mubtadihii ayuu ka soo warramay mubtada wuu inoo soo tacriifiyey kadib wuxuu inoo sheegay aqsaamtu u qaybsamayo tusaalayaal buu ina siiyey wuxuu inoo tilmaamay tusaalayaashaas wuxuu inoo soo tilmaamay mubtaduhu inuu qaybsamayo oo mubtado khabar qaadanaya iyo mubtado markaasi qaadanaya sada masad alkhabar oo soo aragnay wuxuu kaloo inoo soo sheegay mubtaduhu inuu asaalatan asal inuu leeyahay inuu macrifo noqdo nakare inuusan noqonin ilaa musawiq iyo marka arrinkaas wax baneeya in la helo mooyaane musawiqaadkan wax ka mid a ah, sheekhu waa inoo soo tilmaamay mar hadduu soo dhameeyey akhbaartii ama warkii ku saabsanaa mabtudaha wuxuu gudagelayaa khabarkii khabarkii ayuu inoo tacriifiyey wuxuuna inoogu tacriifiyey khabar waxaa la yidhaahdaa waa juska ama qaybta faaidadu ay ku dhammaystirmayso waa juska ay ku dhammaystirmayso faa'idadu mubtadaha maciisa macal mubtada in la raaciyana oo daabit muhim ah oo culimada qaarkood ma tilmaamaan maali wuxuu ohanaya wاlkhabaru اjuz اlmutimu اlfaa'ida khabarku waa juska yani markaasi faaidadu ay ku taab noqonayso halkaa marka culimada qaar baa tanbiihiyo yidhaahda waxaa ficnaan lahayd inuu raaciyo maca mubtadain waa juska ay ku taab noqonayso faaidadu maca man maca mubtadain saasaa ficnaan lahayd marka sheekhu hadda asugu waa inoo caddeeyey waa juska ay ku dhammaystirmaysa faa'iidadu maca mubtadain mubtada maciisa yani mubtadihii marka lasoo sheego faa'iidadii waxay taam noqonaysaa marka khabarka la sheego allahu haddii la yidhaahdo oo intaa lagu joogsado weli warkuma dhammaystirma allahu esh maxaa dhiman rabbunaa khaaliqunaa macbuudunaa marka kaa damba la sheego khaaliqunaa ama rabbunaa macbuudunaa marka la sheego bay faaidadii taam noqonaysaa laakiin allahu kaliya haddii lagu istaago faaidadii taam maaha faaidadii taam maaha marka saas wuxuu sheekhu leeyahay waa juskaas marka la sheego faa'iidadii ay taam noqonayso maca mubtadain bayna taam noqonaysaa wuxuu noo tilmaamay inuu markaa khabarka qaybsamayo mid mufrad ah iyo mid markaasi aan mufrad ahayn ayuu markaas sheekh inoogu qeybiyey khabar mufradi iyo khabar mufrad ahayn baabkan marka la joogo mufrad waxaa lagu tacriifiyaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla laba jeer oo kale waa soo aragnay isagoo mufrad la tacriifinayo baabu macrifati calaamaat اcraab waxaan soo aragnay in mufrad lagu tacriifiyo baab craab waxaan kusoo aragnay in lagu tacriifiyo maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min aasmaai sita halkaa waa kusoo aragnay tacriifka in lagu tacriifiyo baabulcalamna waxaan soo aragnay in loo yaqaano maa laysa murakaban oo wixii aan murakab ahayn waa wixii aan murakab ahayn weeyaan baabkan marka la joogo waxaa loo yaqaana mufrad maa laysa jumlata walaa shabihan biljumla waa waxaan jumlana ahayn jumlana aan shabihin jamc ha noqdo musana ha noqdo isagaa inoo soo wada jumladu maxay tahay shibhuljumla maxay tahay isagaa inoo soo wada kadib sheekhu wuxuu inoo tacriifiyey khabarkii mufradka wuxuu inoogu tacriifiyey zaydun qaaimun zaydun waa mubtade qaaimunna waa khabarkii zaydun waa mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi qaa'imun khabaru lmubtada marfuucun bilmubtada wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi wazaydaani qaa'imaani azaydan waa mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi alif niyaabata can dama liannahu muhana qaa'imaanna waa khabaru lmubtada marfuucu bilmubtada وcلاaمة رفع الألف نياaبة عن الضمة لأنه مثنى والزaيدون قائمون الزaيدون waa مبتدأ qaaimuuna waa khabarkii zaydun waa mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can dama liannahu jamcu mudakar asaalim qaaimuuna waa khabaru lmubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can dama liannahu jamcu mudakar asaalim wزaydu akuuka zaydu waa mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu aahiratu calى akhirih akuuka khabaru mubtada مرفوع بالمبتدأ وعلاaمة رفع الواو نياaبة عن الضمة لأنه اسم من أسماء الخمسة ama min أسmاء ستة marka miثaalada sheekh waa inoo tanwiicinaya markii hore khabarki mfrad buu ka dhigay markii labaadna musanuu ka dhigay marki saddexaadna jamc buu ka dhigay markii dambena wuxuu ka dhigay ism min asmaai alkhamsa marka sidaas ayuu sheekhu inoogu tanwiiciyey amiladii wlkhabaru khabar huwa khabarku aljuزu qeybta weeye aladii juskaasoo tatimu ay ku taab noqonayso bihi bisababihi alfaaidatu faaida ay ku taab noqonayso maca mubtadain mubtada maciisna ay ku taab noqonayso wa huwa khabarku qismayn laba qaybood wey mufradu mid mufrad ah oo ah markaa maa laysa jumlatan walaa shabahan biljumla wa hayru mufradin midaan mufrad ahayn falmufradu mufradkii naxwu zaydun qaaimu wey zaydun qaaimu zayd waa taagan yahay wa zaydaani qaaimaan labada zayd way taagan yihiin wazaydun wazayduuna qaaimuuna zaydiintii zuyuuddii way taagan yihiin wazaydun akuuka zayd waa walaalka wa hayru mufradi mufrad waxaan ahayn ima jumla ismiya inuu jumla ismiya noqdo naxw zaydun zayd jaariyatuhu jaariyadiisii addoontiisii daahibatu way tegeysaa wa qowlihi tacaala walibaasu taqwa dalika khayrun wa qowlihi tacaala qul huwa allahu axad wa ima jumlatu ficliya inuu jumlo ficliya noqdo naxw zaydun qaama abuuhu wa tacaala warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar wallahu yaqbidu wayabsut allahu yatawafa lanfusa halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah waxa aan markaasi mufrad aan ahayn wuxuu noqonayaa jumlo iyo jumla isagaa inoo sheegay wuxuu soo horumariyey jumladii inuu ka warramo wuxuu soo horumariyey inuu ka warramo jumladii kadibna wuxuu ka warrami doonaa shibuljumladii jumladii jumladii wuu inoo qaybiyey saan horeba ugu soo aragnay jumlada waxaa loo qaybinaya jumla ismiya iyo jumla ficliya jumla ismiya ismiya waxaa loogu tiirinayaa ismi baa laga bilaabaa ismi ayaa laga bilaabaa ayib jumla ismiya la yihahdaa ficliyana waxaa loo leeyahay ficil baa laga bilaabaa jumlada ismiyada ayuu sheekhu markaas dhowr tusaale naga siiyey tusaalaha kood waxa weye zaydun jaariyatuhu daahibatu zaydun waa mubtade jaariyatuhu waa mubtade labaad daahibatunna waa khabar oo khabar waxay u tahay jaariya khabar u tahay jumladan dambe jaariye oo mubtade ah iyo daahibatun oo khabarkii ah waxaa lagu ohanaya waljumlatu min almubtada aani wa khabarihi khabarun lilmubtada اlwal meesha laba mubtada yaala zayd waa mubtade jaariyatu mubtada labaad weeye daahibatuna waa khabar daahibatu waxay khabar u tahay jaariyadii labaad oo mubtadihii labaad ayay khabar u tahay mubtadihii labaad bay khabar u tahay mubtadaha labaad iyo khabarkiisoo wada socdana waxay khabar u yihiin mubtadihii hore oo markaasi ahaa mubtadihii hore oo zayd ahaa ayay markaasi khabar u noqonayaan libaas mudaaf attaqwa mudaaf ilayh daalika mubtada labaad weeye khayrunna wuxuu noqonayaa khabarkii ayuu noqonayaa daalika ismushaaraha khabarkiisa ayuu noqonayaa daalika iyo khayr jumladaa dambe mubtadihii khabarkaa dambena waxay khabar u tahay libaaskii mubtadaha bay khabar u tahay libaaskii mubtadaha ahaa ayay khabar u tahay qul huwa allahu axad qul waa ficlu amar faacilkiisu waa damiir mustatira wujuuban taqdiiruhu anta dabcaadka qaar waxay qorayaan huwa inuu faacilka yahay lakin saas waxaa weeyaan faacilku waa damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta huwa mubtado weeyaan allahuma mubtada labaad weeye axaduna wuxuu noqonayaa khabarkii mubtadaha labaad oo allah ah ayuu khabarkiisu noqonayaa jublada dambe oo allahu axad ah waxay khabar u noqonaysaa huwadii mubtadaha ahayd ayay markaasi khabar u noqonaysaa sheekhu marka wuxuu inoo tilmaamayaa jumladu inay laba u qaybsanto jumla ismiya iyo jumla ficliya jumlada ismiyada waa jumlada markaa mubtada laga bilaabo wey dhammaan miaalada sheikuna siiyey saddexda miaaluna siiyey saddexduba waxay noqonayaan markaasi ta dambe iyadu oo qul huwa allahu axad axada iyadu markaasi waa jumla ficliyay noqonaysaa marka laga eego yani ficilka laga bilaabay jumladaasoo dhan waa maquululqowl bay noqonaysaa huwa allahu axad jumladaasi maquululqowl ayay noqonaysaa marka laga eego qul meesha ka bilaabanaysa marka laga eego xagga marka laga eego waa jumla ficliya laakiin marka la eego inta dambe huwa allahu axad waa jumla marka ismiya weyaan oo huwa mubtade allahu mubtade labaad wey axaduna waa khabarki waxaa marka muhim ah inaad ogaatid miaalada sheekhu ina siinayo ujeedadu kaleeh ujeeddadu waxay tahay khabarku markuu jumlo noqdo waxaa laabuda in la helo raabit khabarku markuu jumlo noqdo ama jumla ficliya ha noqdo ama jumla ismiya ha noqdo marba haddii mubtadahan khabarkiis jumla ay noqoto laabud waa in raabit la helaa raabit raabit maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa maadaama meeshii khabarka jumlo ay dhacday waxaa loo baahan yahay mabtadahan meesha yaalla iyo jumladan wax isku xidha raabit baa loo bahay wax isku xidha maxaa haddaba isku xidhi karaa sheekhu laba shay ayuu halka ku sheegay labadaa shay oo ah damiir iyo ismu damiir iyo ismu zaydun waa mubtade jaariyatu mubtado labaad weeye daahibatuna waxay khabar u tahay jaariyo jumladaa jaariye iyo daahibatun jumladaasi waljumlatu min almubtada'i athani wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru lilmubtada'i alawal haddaba su-aasha waxay noqonaysaa jumladan raabita ku sugan maxaa ku xiraya mubtadihii zayd ahaa iyo jaariyatu daahibatun maxaa isku xiraya waxaa isku xiraya jaariyatuhu damiirkaasa isku xiraya hu damiirkaasi ayaa raabidkii ah jumlo hadday khabar dhacdo laabuda laha min raabi waxbaa laga soo reebaya waa arki doonaa eh, marka halkaa raabidka muxuu noqday damiir buu noqday damiir ayuu noqday raabidkii walibaasu taqwa libaas waa mubtade libaas waa mudaaf ataqwa mudaaf ilayhi weeye dalika mubtada labaad wey khayrun waa khabarki jumlada dalika khayrun waa khabarun limubtada libaas libaas bay khabar u tahay haddaba raabidka muxuu yahay jumlada dalika khayrun jumladaa khabarka dhacday maxaa ku xiraya libaaskii mubtadaha maxaa ku xiraya waxaa ku xiha ismishaaraha dalika marka raabitku afar shay buu noqdaa sheekhu hadda laba ka mid ah ayuu inoo sheegay laba ka midu inoo sheegay waa damiir iyo ismu ishaari labada kale waa arki doona mar dambe insha allah qul huwa allahu axad jumladaasi allaahu axad ah allaahu axad jumladaasi waxay khabar u tahay huwa haddaba raabita ku xiraya muxuu yahay allaahu axad jumlada raabita ku xiraya huwadii muxuu yahay tan oo kale raabitba uma baahna wax raabida uma baahnaba oo waxay yidhaahdaan mubtaduhu iyo jumladu hadday isku shay yihiin oo mubtaduhu wuxuu ka waramayo iyo jumladan khabarka dhacda isku shay hadday yihiin xaalka noocaasa raabid looma baahna oo huwa waa shani weeye qul waxaad tidahdaa huwa shanigu allaahu alle axadun weeyaan huwadan shanigan la sheegaya wuxuu allahu axada shanigan damiirku huwada ay sheegayso ayaa allahu axadaba mar haddii mubtaduhu hadduu noqdo jumlada khabarka lafteedii iyo macnahay tusinaysa hadduu tusinayo waxa weeyaan looma baahna raabid looma baahna wain takun iyaahu macanan iktafaa biha ka nudqi allaahu xasbi wa kafaa maag wuxuu ohanaya jumladu hadday noqoto mabtadihii laftiisi hadday noqoto oo mabtadhu jumladani iyo mabtadhu isku shay bay ka warramayaan isku shay bay ku dhacayaan xaalka noocaasa iktafaa waa ku maarmayaa raabidna markaa uma baahna sida nudqi allahu xasbi diba wuuu yihi nuqii allahu xasbi allah waa mubtade nuqii mubtado wey allahu mubtado labaad wey xasbi waa khabar khabar yuu yahay allaahu xasbi xasbi waa khabaroo yuu yahay allah allahu xasbi iyo nuqigaa isku macno ah waxaad ku hadlaysaa wuxuu yahayba allahu xasbi mar haddii jumladu ay mubtadihii laftiisa noqoto wax raabid uma baahna laakiin goorma raabid loo baahanaya waa haddii jumlada noqotay khabarka noqotay haddii aysan ahayn mabtadihi waxaan ahayn haday noqoto waa sida zaydun jaariyatu daahiba jaariyatu daahiba waxay ka warramaysaa addoon tagtay zaydadi waa shaksi isku shay marka maaha idan waxaa loo maadaama laba shay kaliyiin wax isku xidha ayaa loo baahanaya walibaasu taqwa maadaama libaas uu shay gaara yahay libaas dharkuu yahay daalika khayrun waxaa loo baahan yahay jumlada khabarka dhacday wax isku xidha libaaskii iyo jumladan dambe laakiin haddii jumlada khabarka dhacday mubtadihii laftiisi ay noqotay maxaa markaa raabid looga baahanaya shaygii waa shaygii laftiisi maxaa raabid looga baahanaya marka qul huwa allahu axad sheekhu miaalku ku tusaaleeyey maqsuudkiisu waxaa weeye inuu inoo tusaaleeyo jumlo ismiye ah oo khabar dhacday oo markaa wax raabida aan u baahnayn waana daabitkeeduna waa midka aan sheegnay weyaan waa marka jumladu ay noqoto khabarka dhacday mubtadihii laftiisii macnuhu ka warramay mubtadihii markay ka warramayso xaalka noocaasa wey intaa marka waa jumladii jumla ismiya markay khabar dhacda wey in raabit loo baahanayo raabitku mar damiir buu noqonayaa marna ismushaar noqonaya waxyaala kalena uu noqdaa markaan arki doona insha allah axyaananna jumlada khabarka dhacaysa haddii ay noqoto mubtadihii laftiisii raabit loo baahan taas waa jumladii ismiyada ahayd wey jumladii ficliyada sheekh wuxuu inoogu mihaaliyey zaydun qaama abuuhu zaydun waa mubtade qaama waa ficil maadi abuuhu waa faacilkii abuuhu waa faacil qaamo wey jumlada qaama iyo faacilkeedu abuuhu ah jumladaasi fii maxali rafcin khabaru mubtada mubtadaha khabarkiisi wey wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtada jumlada haddaba qaama abuuhu maxaa ku xiraya zayd maxaa ku xiraya raabitku muxuu yahay waxaa weeye abuuhu damiirka ku jira weeye abuuhu damiirka ku jira ayaa markaasi ku xiraya raabitku waa kaas wey wqowlihi tacaala wrabuka yakhluqu maa yasha wayakhtaar rabuka rabu waa mubtade rabu mudaaf kaafkuna mudaaf ilayhi yakhluqu waa ficil mudaaric faacilkiisu waa damiir mustatira taqdiiruhu huwa yakhluqu huwa oo rabbi u noqonaya maa waa isma usuul mafcuulu bihi wey ayib isma usuul haddii la yihahdo muxuu u bahan yahy isma usuul sida u baahan yahay yashaau waa jumladaasa waxay noqonaysaa siladii maaday noqonaysaa yashaaw jumladaas waxay noqonaysaa yan markaasi istiladii maaday noqonaysaa shaahidku haddaba waxaa weye warabuka yakhluqu maa yashaau yakhluqu waa ficil mudaaric faacilku waa damiir huwa weeye maadal mafcuulkii weeye jumlada dambena siladii maada weeyaan marka jumlada yakhluqi waxaa ka dambeeya waa fii maxali rafcin khabaru lmubtada waa mubtadaha khabarkiisa haddaba raabidki ayna raabi raabidku me raabidku waxa wey yakhluqu damiirku asturan wey yakhluqu huwa damiirkaasa marka wuxuu noqonaya rabbi u noqonaya wa rabbuka rabbiga yakhluqu uu abuuraa huwa oo markaasi rabbi ah maa yashaa wuxuu doono marka jumladaas waxay noqonaysaa fii maxali rafcin khabarulmubtada ayay noqonaysaa wallahu yaqbidu wa yabsut waa la allahu mubtada weeyaan yaqbidu waa ficil mudaaric faacilku waa damiiru huwa wa yabsutuna waa ku cadfan yahay ayib faacilkiis waa damiiru huwa waa isku cadfan yahin labada jumlo jumlada yaqbidu ah wljumlau min alficli wlfaacili fi maxali rafcin khabar mubtada raabidkii ku xirayay mubtadaha waa kee yaqbidu mir ku asturan yabidu huwa allahu yatawafa anfusa allahu mubtada weeye ayib yatawafa waa ficil mudaari ficil eh, mudaaric marfuuc calaamatu rafci damat muqadaratu cala aakhirihi yatawafa faacilku waa damiiro huwa weeye alanfusana wuxuu noqonaya mafcuulkii ayuu noqonaya ayib wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali rafci khabaru lmubtada dhammaan marka afcaashan khabarka dhacay ama jumalka ficliga oo khabarka dhacay dhammaan raabidka ku xiraya mubtadaha waxa weeyaan waa damiir weeyaan raabidku dhammaan waa damiir weeyaan wغayru mufradi mufrad waxaan ahayn ima jumlaة ismiya inuu noqdo naxو زaydu zayd jaariyathu daahiba inuu noqdo jumla ismiye shahidku waxa weeyaan jaariyatuhu daahiba waxaa lagu ohanaya waljumlatu min almubtada'i ahaani wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru lmubtada'i alawal baa lagu ohanaya wa qowlihi tacaala walibaasu taqwa dalika khayr libaas waa mubtade dalika khayrna waa khabar waxa lagu ohanaya marka waljumlatu min almubtada'i ahaani wa khabarihi khabaru lmubtada'i alawal oo libaaskii ah qul huwa allahu axad huwa waa mubtade allahuna mubtade labaad way axadna waa khabar allahu axad jumladaasi waxay noqonaysaa khabarun lilmubtada'i alwal oo markaasi ah huwa ah raabitna uma baahna maxaa yeelay allahu axad waa huwadu waxay ka warramaysay ayuu allahu axadna ku saabsan yahay yacni allahu axad iyo huwa waa isku shay bay ku dhacayaan jumladaas dhammaanteedna waa maquulun fii maxali nasbin maquulu qowl maxalu nas bay dhacdaa waana qaala iyo waxaa ka tasarufa jumlooyinka ka dambeeya maquul qowl baa la yidhaahdaa waxaa ka dambeeya maquulqowl ayaa la yidhaahdaa waima jumla ficliya hayr mufradki inuu noqdo jumla ficliya ah naxu zaydun qaama abuuhu zaydun qaama abuuhu zayd waa mubtade qaama waa ficil maadi abuuhuna waa faacil waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtada mubtadaa khabarkiisi wey raabidkuna waa damirka eh, abuuhu damiirkaas weyaan wa qowlihi tacaala w rabuka yakhluqu maa yashaa rabi waa mubtade rabi mudaaf kaafkuna mudaaf ilayhi yakhluqu waa ficil mudaaric faacilku waa damiir ayib rabbi buu unoqonayaa maaduna waa mawsuul jumlada yashaauna maadu mafcuul waana mawsuul jumlada yashaauna waa siladii maada marka jumladaas yakhluqu iyo waxa ka dambeeyo o dhan waa fii maxali rafcin khabar mubtada raabidkuna waa damiir ku asturan weeyaan wallahu yaqbidu wayabsudu allahu mubtada weeyaan yaqbidu waa ficil mudaaric faacilku waa damiir huwa weeye wayabsuduna allahu yatawafa anfusa allahu mubtada weeyaan yatawafana waa ficil mudaaric faacilkana waa damiir allah buu unoqonaya alanfusna mafcuulkii weeye wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali rafcin khabaru mubtada waima shibhu jumlatin inuu noqdo markaa jumlo wax shabahaya wa huwa shibhu jumluhu shay aan laba shay weeye adarfu darf weeye wاljaaru wاlmajruur weeye fadarfu darfku naxu zaydun cindaka weeyaan zaydun cindaka zayd waa mubtade cindakana waa khabarki wsafaru adan safar mubtada wey adanna waa khabarki wa qowlihi tacala wey warakbu asfala minkum arakbu mubtada weeyaan asfalana waa khabarkii wey minkumna waa sifay ka tag waljaaru wاlmajruuru wey naxwu zaydun fi daar zaydun fi daar wa qowlihi tacala wey alxamdu lilah wayatacalaqu darfu darf wuxuu ku tacaluqaya iyo waljaaru wاlmajruuru idaa waqacaa markay dhacaan khabaran khabar markay dhacaan waxay ku tacaluqayaan bimaxduufin mid la xadfay ayib wujuuban ay xadfan wujuuban xadaf waajibnimo la xadfay taqdiiruhu taqdiirkiisu inuu ahaaday kaainun aw mustaqirun halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah llahu tacaala waxaa noqda khabar jumlo waxaa noqda mufrad waxaa noqda jumlo waxaa noqda shibljumlo mufradkii markuu soo dhameeyey wuxuu ku xujiyey jumladii labadaas wuu ka soo warramay halkan wuxuu ka warramayaa khabarkii oo markaa shibru jumlo noqonaya khabarka shibru jumlaha dhacaya waa laba mid un ama waa daraf ama waa jaariyo majruur ama waa daraf ama waa jaar iyo majruur ayuu markaa noqonayaa ama waa daraf ama waa jaar iyo majruur weeyaan ayib wuxuu inoogu tusaaleeyey darafkii zaydun cindak zaydun waa mubtada cinda waa darafkaas darafkaasi wuxuu noqonayaa khabarkii cinda mudaaf kaafkana mudaaf ileyh marka cinda markii uu noqdo khabar markuu noqdo wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf maxduuf buu ku tacaluqaya oo kaainun baan soo qadaraya ama mustaqirun baan soo qadaraya ama yastaqiru baan soo qadaraya soo waadix maha waxaan soo qadarayaa kaainun ama mustaqirun baan soo qadaraya ama yastaqiru wasafaru hadan safar waa mubtada marfuucun calaamatu rafci damatu aahiratu cala aakhirih hadan waa darfu zamaan kan hore darfu makaan buu ahaa kana waa darfu zamaan asna waxaa lasoo qadaraya mustaqirun waxaad ohanaysaa wasafaru safarkii mustaqirun hadan mid sugnaaday weeye beri zaydun zayd kaainun mid ku sugnaaday weeye cindaka agtaada wasafaru safarkii kaainun wuxuu ahaaday ama mustaqirun ama haabitun wuxuu ku sugnaaday hadan beri yani beri buu eh, berri buu safarku noqonaya wey wاrakbu asfala arakbu mubtada weeyaan asfalana wuxuu noqonayaa zarfu makaan asfal waa meel hoose meel hoose weya warakbu yani markaa safartiina asfala minkum asfala waxay noqonaysaa eh, darf makaan asfalku waa meel hooseysa meel hoose marka asfalka darf makaankaasa wuxuu noqonayaa khabarkii buu noqonaya khabarkii ayuu noqonaya minkumna asfal ayaa markaasi eh, sifa looga dhigaya asfalkaasoo minkum xaggiina ka ahaaday jaari majruurkii wuxuu ku tusaaleeyey zaydun fi daar zaydun waa mubtade fi daari jaariya majruurkaasi wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf taqdiiruhu kaainun aw mustaqirun alxamdu lilah alxamdu waa mubtade lilaahina waa jaar iyo majruur weeye lilaahina waa jaar iyo majruur jaar iyo majruurka marka khabar wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf ah kaainun aw mustaqirun maalik wuxuu ohanayaa waahbaruu bidarfin aw bixarfi jar naawina macna kaainin aw istaqar yacni waxay khabar ka dhigteen daraf iyo jaar iyo majruur wa akhbaruu bidarfin aw bixarfi jar waxay khabar ka dhigteen daraf iyo jaar iyo majruur naawiina ayagoo niyeysan macnaa kaainin aw istaqara kaain bay ku tacalujinayaan khabarkaasi darafka noqday ama jaar iyo majruurka noqday istaqara ayuu ku tacaluqaya ama kaain buu ku tacaluqaya maxaa yeeley darafku keligii meel ma istaagi karo in meel lagu xidho u baahan yahay in meel lagu tacalujiyo u baahan yahay tacaluq buu u baahan yahay watay ohan jireen xerow iyo xaraf jaar midna tacalluq la-aan ma dhacaan yani maxay ujeedaan xaraf jaar iyo majruur hadii la sheego in waa in meel lagu xidhaa macanihiis si kale ku dhici mayo xerowna de waa ardayga wax baranayay meeluu markaa ku tacalluqo oo noolashisa ka helo ayuu u baahan yahay si markaa waxbarashadii uu sii wato marka darafkii iyo jaari iyo majruurkii markay khabar dhaceen kaa-in iyo mustaqir ayay markaa ku tacalluqayaan horey waxaan usoo marnay marka ay daraf iyo jaar iyo majruur silo noqdaan inay tacalluq u baahan yihiin laakiin tacaluqa halkan ay u baahan yihiin tacaluqa halka ay u baahan yihiin farqi baa udhexeeya markay silo noqdaan silo markay noqdaan waxaa lagu tacalujinaya ficlun baa lagu tacalujin karaa yastaqiru ayaa lagu tacalujinaya laakiin markay daraf iyo jaar iyo majruur ay noqdaan khabar xaalka noocaasa laazimaha in lagu tacalujiyo ficil waxaa lagu tacalujin karaa ficil baa loo soo qadari karaa yastaqiru ama waaa loo soo qadari karaa waxaa loo soo qadari karaa ismi oo mustaqirun iyo kaainun baa loo soo qadari karaa marka darafki ijaari majruurkina shibhu ayay noqonayaan wuxuu sheekhu raximah llahu tacala wa imaa inuu khabarka noqo jumlo wax shabahaya wa shay-an laba shay weeye adarfu daraf wey waljaaru walmajruur weeye fadarfu darafkii naxu zaydun cindaka weya marka cindaka waa darf makaan زaydu zayd istaqara cindaka agtaada kusugnaaday wasafaru safarkii adan kaainun hadan berri buu ahaaday yani berri baa la safraya wey wa qowlihi tacaala wey warakbu rakbigii safartii asfala minkum asfala waxaa weeyaan mid hooseyso wey asfala minkum waljaaru wlmajruuru jaar iyo majruur weeye shibl jumlihii naxwu zaydun fi daar zaydun waa mubtade fi daarna waa khabarkii wa qowlihi tacaala wey alxamdu lilah alxamdu waa mubtade lilahna waa khabarkii waytacalaqu wuxuu ku tacaluqaya adarfu darafka iyo waljaaru walmajruuru idaa waqacaa markay dhacaan khabaran bimaxduufin bay ku tacaluqayaan maxduuf mid la xadfay wujuuban markaas xadfan wujuuban xadaf waajib a la xadfay taqdiiruhu taqdiirkiisu wuxuu noqonayaa kaainun buu noqonayaa aw mustaqirun ayuu noqonaya aw xaasilun aw haabitun ayuu noqonaya walaa yukhbaru bidarfi zamaani can daat walaa yukhbaru lama khabro bidari zamani darfi zamaan lagagama khabro canida aad daato falaa yuqaalu la odhan mayo zaydun alyowma la odhan mayo wa inamaa yukhbaru bihi waxaa looga khabraa can ilmacaanii macaani baa looga khabraa ayb naxw asawmu alyowma wsafaru hadan wa qowlahum ay yidhaahdeen alleylata alhilaalu bishii alleylata caaway ahaatay muawalu hadalkaasi waa la awilayaa halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah wuxuu inoo soo sheegay iyo jaar iyo majruur inay khabar noqonayaan shifljumlana loo yaqaano jumla waxa shabahaya halkan wuxuu nagu baraarujinaya masalo muhima masalada waxay tahay darfu zamaan haddii shayga meesha yaalla mubtaduhu hadduu noqdo daata hadduu noqdo daati aan ah wax la taaban kara wey daata hadduu noqdo wax shay jurmila hadduu yahay darfu zamaan khabar loogama dhigo waxaad ku fahmaysaa miaalku sheekuna siiyey yacni intaad shay daata sheegto shay daata intaad sheegto khabarkii oo mubtada aad ka dhigto abarkiisi kama dhigi karti darfuzamaan ayib arinkaas sax maaha shekh wuxuu noogu tusaaleeyey zaydun alyawma zayd waa ninka halkaa taagan waa nin la garanayo wey waa daatu alyawmana maxay tahay waa darfu zamaan khabar oma noqon karo way wax macnaan ka soo baxayn ba culimadu yihahdeen wax macnoo ka soo baxayaan jirin oo haddii la macnaya muxuu noqonaya zaydun zayd alyawma maantu ahaaday maantu ku sugnaaday yaan maanta ku sugnayn zayd arrinka khaaska ku ah yani waxa asaga khaaso lama sheegin zaydun alyowma zayd maantuu ku sugan yahay dadkao dhan maantay ku sugan yihiin wax macnaa kama soo bixin wax macnaa kama soo bixin maadaama wax macnaa usan ka soo baxaynin darfu zamaan khabar loogama dhigo shay daata ah waxaa la mida ah muxamadun hadan muamed nink muxamed aha hadan waa berri ish macnaa berri manaa maxaa loola jeedaa wax macnaa kama soo baxayo alkitaabu alkitaabu amsi kitaabku shalay buu ahaa kitaabku waa wax daata wey amsi waa darfu zamaan khabar ooma noqon karo waayo wax macnaan ka soo baxay mar haddii saa hadday tahay muxuu haddaba khabar u noqon karaa darfu zamaan muxuu khabar u noqon karaa khabar wuxuu ka noqon karaa shay macno ah shay macnaa macnaa waa shay aan la taaban karayni wey waxyaalaha acraada ah oo markaas si aan daata lahayn ayuu noqon karaa sida asawmu alyawma soonku de ma taabsiin karayso qofna waa imsaagaa un bas alimsaaku cala almufatiraat min uluuci اfajri ilaa guruubi shamsi ayaa soom la yidhaahdaa in afhaysigaa qofka uu ka afhaysanaya waxyaalihi mufatiraadka ahaa muddadaas laga soo bilaabo waagu markuu baryo ilaa markaasi qoraxdu ka dhacayso niyana uu ku darayo soom uu niyeysan yahay ayaa soom la yidhaahdaa wax laakiin daato qofka uu taaban karo kutusi karo maaha mar haddii mabtidihii shay macnaa hadduu noqday khabarkiisi waa laga dhigi karaa darfuzamaan asawmu soomku alyawma ay kaainun alyawm maanta ku sugnaaday manaa maanta la sooma yahi waa waadixa wey asafaru hadan asafaru safarkii hadan berri buu ku sugnaaday safarku shay daataa ah maaha waa shay macno ah ayib qofkan soconaya safar maaha musaafir baa la yidhahda qofkani waa kii safraye laakiin safar la taaban karo waxaanaan safar la yidhaahdaa ma jirto waa shay iska macno ah socdaalkan qofku gelayo oo markaa uu sahayda qaadanayo oo yani markaasi meeshuu meel ka tegay meel kale uu qabanayo waxaasa safar la yidhaahdaa laakiin waa la taaban karo waxaana safar la yidhaahdaa ma jiro waa shay macno ah mar haddii safarkii macno uu noqday hadan khabar waa noqon karaa oo zamaan ah asafaru safarkii hadan bari barri baa la safraya macna saasuu noqonaya haddaba waxaa la arkay shay daata ah oo darfu zamaan looga khabray baa la arkay oo muxuu yahay wa miaalkan alhilaalu alleylata alhilaal hilaal waa bisha wey bishu waa wax shay isha lagu arkay sooma waa shay la arkayo xawaasta lagu dareemayo wey la arkayo alleelatana maxay tahay waa darfu zamaan waa daraf xilla tusinaya idan waxaa la arkay alhilaalu alleylata la arkay maxay noqonaysaa markaas oo kale haddii la arkay darfu daato mubtada ah khabarkeedu darfu zamaan uu yahay maxaa la yeelayaa sheekh wuxuu waxaa la yeelayaa muawalun waa la awilayaa mudaaf baa loo soo qadaraya macnaa loo soo shay macnaa loo soo qadaraya oo laga horumarinaya oo maxaa la allaylaa caaway ku sugnaatay war waadixa wey uluuculhilaali uluuc soo bixid ayaa la soo qadarayaa oo markaa mudaaf mudaaf baa laga dhigayaa hilaalkina mudaaf ileyhi baa laga dhigayaa alleylatna khabar bay noqonaysaa darfu zamaan ooma noqdo darfu zamaan ooma noqdo khabar shay daatah wuxuu noqdaa wuxuu noqdaa shay macnaa sidaa waxaa khilaafsan darfu makaan baa sidaa khilaafsan oo isagu daate iyo macno labaduba khabar waa u noqon karaa waxaad odhan kartaa zaydun meesha zaydun alyawma aysan sax ahayn waxaad odhan kartaa zaydun cindak cindak waa darfu makaan sooma waa darfu makaan booska alyawma ay taallo cindaka ku bedel zaydun zayd cindaka agtaadu ku sugnaaday war waadixa wey agtaadu fadhiyaa wey soo waadix maa darfu makaan ayaa markaa looga dhigay shay daata ah shay macnana khabar waa u noqon karaa hay macnaana kabar wuu noqon karaa laakiin darfu zamaan wax macnaa mooyaane wax daataa kabar ooma noqon haddii la arkana waa la awilayaa oo markaasi mudaaf baa loo soo qadaraya ama macnihii si kale loo dhigaya walaa yakuunu ismu zamaani khabara can juhatin wain yufid faahbiran ibmalig wuxuu ohanayaa walaa yakuunu ismu zamaanin khabara can juha juha daata ujeeda shay daata ah ismu zamaan khabar ooma noqdo soma marka eh, waxyaalaha la arkayna taawiil ayaa lagu samaynaya walaa yukhbaru la khabri mayo bidarfi zamaani darfu zamaan looga khabri mayo can daati daato looga khabri mayo falaa yuqaalu la ohan mayo zaydun alyowma la ohan mayo wainamaa yukhbaru waa la khabrayaa bihi darfu zamaanka can ilmacaani macaani baa looga khabrayaa macaani haddaad maqashid waa shay aan daato ahayn weeye shay caqliga lagu garanayo inuu jiro laakiin daato maxsuuso xawaas lagu dareemaya aan lahayn ayaa la yidhaahdaa macaanida ayaa looga khabraya naxw asawmu sawmku alyowma maantu ku sugnaaday marka alyowma waa khabar asowm bay markaas u tahay khabar u tahay asowmna waa shay macnaa wey wasafaru safarkii hadan barri buu ahaaday wa qowluhum ay yidhaahdeen alleylata alhilaalu alleylata alleylata waa khabar soo hormaray wey waa darfu zamaan khabaroo soo hormaray alhilaalu waa mubtada muahara weeye lafdiga hadalka ay ku yani hadalka noocaasa ay yidhaahdeen muawalu waa la awilayaa daahirkiisa waa laga awilayaa mudaaf baa loo soo qadaraya oo waxaa la ohanayaa uluucu اhilaali alleylata ayaa la ohanaya wuxuu sheeku raximah اllahu tacaala wayajuuzu waxaa banaan tacadud khabri khabarki inuu tiro waa banaan naxu zaydun kaatibun shaacirun wa qowlihi tacaala wahuwa algafuur اlwaduud dulcarshi اlmajiid facaalu lima yuriid eh, halkan shekh wuxuu inoo sheegaya masale kale masaladaas waxay tahay tacadud اkhabr waxa la ihahdo kabarku inuu tiroobo kabarku inuu turoobo bimacnaa inuu bato oo hal mubtade inuu yeelan karo dhowr khabar wuxuu sheeku ka qaatay qowlkii ugu fududaabuu ka qaatay aqwaal baa ku sugan ilaa saddex qowl ayaa ku sugan khabar ma tacaduda mise ma tacadudo marka aqwaasha qaar ka mida ah waxay leeyihin khabarku ma tacadudo aqwaasha qaar ka mida ah waxay leeyihin wuu tacadudaa qaarna tafsiil bay gelinayaan waa tacadudaa waa midka sheekhu marka uu ku socdo weeye wuxuu inoogu miaaliyey zaydun kaatibun shaacirun zayd waa mubtade kaatibun waa khabar haacirun waa khabar labaad kaatibun shaacirun khabarun bacda khabar miaal buu inoo soo qaatay wa huwa algafuuru lwaduud wa weyaan algafuuru waa khabar alwaduud alkhabar labaad wey uu waa khabar saddexaad weeye uu carshi uu mudaaf alcarshi mudaaf ileyh almajiidu waa khabar afaraad facaalun waa khabar shanaad lima jaari majruurkaasi waxaa lagu tacalujinayaa facaal baa lagu tacalujinayaa facaal ayaa lagu tacalujinayaa maadal mawsuul weeye yuriiddu jumladaasna waxay noqonaysaa siladii ayay markaa noqonaysaa siladii maada ayay noqonaysaa marka wa huwa oo mubtada ah shan khabar buu qaatay shan khabar alkafuur alwaduud dulcarshi almajiid facaal shan khabar ayuu qaatay marka waxay tusaale u tahay tacadud lkhabar kuwa diidaya oo odhanaya maya khabarku ma tacadudo waxay leeyihiin mid kasta waxaa loo soo qadaraya mubtadi oo maxaa la odhanayaa wa huwa alkafuuru wa huwa alwaduudu wa huwa dulcarshi wahuwa majiidu wahuwa facaal waa khabaru mabtadain maxduuf ayuu noqonaya ayib marka laakiin sheekh wuxuu ka maray qowlkii markaasi akarku ay tilmaameen oo ah ana alkhabra yatacadad khabarku inuu tiloobo waakbaruu bnayni aw biakara can waaxidi kahum sanaatun shucara yacni khabar labo ayay ka khabreen binayni aw biakara yani laba mubtada waxay u sameyen laba khabar ama wax ka badan can waaxidin wa akhbaruu biاtnayni aw biakara laba khabar ama wax ka badan bay hal mubtada can waaxid hal mubtaday u sameeyeen laba khabar ama saddex khabar sida hum saraatun shucaraa hum mubtada weeye saraatun waa khabar shucaraa waa khabar labaad khabarun bacda khabar baa la yidhaahdaa marka qowlkaas waa qowlka ugu mashhuursan awaasha kalena culimo ayaa tilmaamay wayajuusu waxaa banaan tacadud lkhabari khabarku inuu turoobo naxwu zaydun zayd kaatimun weeye waa abr haaciru wey waa khabar labaad wa qowlihi tacaala wey wahuwa alafuuru wahuwa mabtudo wey alafuur waa khabarkii alwajudu waa khabar labaad waa siduu sheekh u wato wey duu waa khabar saddexaad dulcarsi waa mudaafi mudaafiley almajidu waa khabar afraad facaalun waa khabar shanaad wey limaa jaari majruurkan waxaa lagu tacalujinaya facaal yuriidu jumladaasna waa siladii maada weeyaan haddii sida kale loo dhigan waxay noqonaysaa in la yidhaahdo wahuwa alafuur waa mabtudii almajiidu majhuudaa loo soo qadaraya facaalu majhuudaa loo soo qadaraya waa qowlka labaad weyaan markaa inoo joogo wallahu aclam